الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي xafuu calayha binnawaajid wuxuu inoo soo sheegay afartii khaliif ee isaga dambeysay xilka muslimiinta oo muslimiintu isku raaceen saxaabadu ay isku raaceen eh, xilkii ay muslimiinta u qabteen inuu sax ahaa xaqna ahaa eh, abubakr sidiiq iyo cumar cuثmaan iyo cali bn abi طaalibin radia allahu canhum jamiican markaasu wuxuu leeyahay wa haaulaa'i kuwaa afarta alkhulafaau waa khulafadii waa kuwii xilka uga dambeeyey nebiga sal alla alay slam alraashiduuna ee toosnaa ee hagaagsanaa almahdiyuuna hanuunsanaa dadkana hanuuninaya aladiina kuwaasoo qaala uu yidhi rasuulullahi sal alla alay wasalam fiihim dhexdooda uu nebigu yidhi calaykum laasima bisunnatii dariiqadayda wa sunnati alkhulafaa'i khulafada sunnadoodii iyo dariiqadoodiina laasima alraashidiina ee toosnaa almahdiyiina ee hanuunsanaa hanuuninaya khalqiga min bacdi gadaashayda caduu haniina calayhaa sunnadaa korkeeda oo sunnadii nebiga iyo tan khulafadaba ah binnawaajidi gowsdambeedyada ku qaniina xadiidkaasi qolada uu ka warramayo ee khulafaa uraashidiinka ah ee nebigu uu amray in dariiqadoodii la qabsado lagu dhago weliba lagu midsido khulafadaasi waa kuwaan hadda ka soo sheekaynay waay oo afarta ahaa nebiguna sidaa inoogala dardaarmay salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidkaasi calaykum bisunatii wa sunati alkhulafaa'i alraashidiin waa xadiidka caankeed garanaysaan xadiidu cirbaad ibnu saariya oo cinda ahli sunan wa musnadi axmed wahayrihim waa xadiid saxiixa wey marka nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu amray in dariiqoodii lagu dhego oo jidkooda la maro khaasatan abubakr iyo cumar iqtaduu biladayni min bacdi abubakrin wacumar abi bakrin wa cumar labada gadaashayda ah ku dayda buu nebigu sal alay wasalam oo abubakar iyo cumar ayib ummaddu marka way isku waafaqsan tahay khulafaau raashidiin marka la yidhaahdo afartoodu inay gelayaan iyada hadal kuma jiro khilaaf ma leh a'immadii ka dambaysay yaa gelaya oo khulafaau raashidiin ah yaanse gelayn waa masalo kale ama afartoodu inay khulafaau raashidiin yihiin ayada layskuma khilaafsana macnaha sidaas weyaan xadiidkan soo socda ayaana tilmaamaya afartoodu marka khilaafadoodu sa aan soo sheegnay bay u kala dambaysay culimmaduna waxay leeyihiin sidaasi wax ka gedisan ninkii ictiqaadiya waa lunsan yahay waa ruux dariiqa ka lunsan sida shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullahi uu leeyahay man khaalafa fii amri alkhilaafa fahuwa adallu min ximaari ahlihi buuri ah, inay khilaafadu sidaa u tartiibsan tahay afartooduna sidaa ugu kala dambeeyeen ruuxii khilaafa ruuxaasi dameerka reerkooda waa ka lunsanaan badan yahi dameerkooda dameerka waxaa la yidhahdaa xayawaanaadku ugu doqonsan yahay saas deed baa qur-aanka misaal alla ku bixiyo kamasali alximaari yaxmilu asfaaran layihi marka axmaq lunsan waaya baa laga wadaa axmaq haddana lunsan waaya saas way maana tartiibkaasaa marka sax ah oo muxuu ahaayey laakiin saan soo tilmaanay xagga fadliga khilaaf baa jiray cinda salaf cusmaan baa horreeya mise cali oo inqiraaday oo dhammaaday ayb oo yaani wax weeye yara oo daciif ah iska shaad aha macnaha amaa xagga tartiibka oo oo khilaafada cinda ahli sunna khilaaf kuma jiro laa salafan walaa khalafan saabiqan walaa laaxiqan wax khilaafa kuma jiro inay khilaafadoodu saa u tartiibsan tahay sidaana ay xaq u kala lahaayeen oo ugu kala horreeyeen macnaa ayib kadib shiicada ayaa timid oo arrinta dabagediday oo ka dhigtay inuu cali xaqu lahaayo dardaaran looga tegay sababtaana way sababta ay saxaabada inteeda kale ku gaalaysiiyeen sida aan ka hadli doonno insha allahu tacaala oo wax yarbay saxaabadii ka soo reebeen wahaulaai kuwani alkhulafaau weye alraashiduuna almahdiyuuna aladiina kuwaasoo qaala uu yihi rasul lah sal ly slm fiihim ay fii shanihim waay calaykum bisunatii dariiqadayda laazima wa sunati alkhulafaa'i alraashidiin almahdiyiina min bacdi gadaashayda cabduu qaniina calayha korkeeda binawaajidi gowsaha ku qaniina gowsaha dambe ayaa nawaajida jabnaajid waay nawaajidda waxaa la yidhahdaa gowsaha dambe waxaana laga wadaa shayga marka lagu leeyahay ku mitid oo yuusan kaa fakanin oo kufar adag yaa waxaa la yidhahdaa gawsdambeedka geli leanna shayga markuu gawska dambe kuugu jiro si tartiiba ah afka ugama soo bixi karo haddaadse ilkaha hore ku hayso ama yani waxa weye carabka uu saaran yahay si fudud buu usoo dhici karaa haddiise laakiin gawska dambe uu yaallo ma fududa inuu si fudud kaaga soo baxsado saasaa marka laga wadaa yani gawska dambe ku qaniina ayb wa qaala wuxuu yidhi nebigu sal lla alay wasalam alkhilaafatu khaliifnimada iyo madaxnimada iyo xilka muslimiinta qabashadiisu min bacdii gadaashayda khaliifnimadu halaaثuuna sanatan waa soddon sano yacni dadka khulafada ah ee dariiqii nebiga wax ku wada waayo khaliifna la dhihi karo kaasi waa soddon sano soddon sano kadibna boqortooyay isu bedelaysaaba fa kaana wuxuu ahaa buu yidhi imaamku aakhiruhaa kii ugu dembeeyey soddonkaa sano marka nabiga dhimashadiisa laga soo tiriyo soddonkii sano waxa ugu dambeeyey wuxuu ahaa khulafada waxay ahayd khilaafata caliyin bay ahayd ah, ta ugu dambaysa cali khilaafadiisay ku dhammaanaysa ayib xadiidkaasi alkhilaafatu min bacdi alaaثuuna sana waa xadiis saxiixa w waxaa soo saaray axmed fi lmusnad أبو داود في السنن ترمذي في السنن كذلك ابن أبي عاصم في سننه وحنشر وحكوك كان إساقنا كتاب في سكوك كاني وأنا حديث صحيح هو سند في سوى حسن طرقنا وليه كتاب في السنة وحكوك كاني من حديث سفينة ابن أبي سفينة أبي عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيا لقى ورنا يا رسول كحول صلى الله عليه وسلم الخلافة ثلاثون سنة ثم يكون بعد ذلك ملكا آه. صدن سنة وهي خلافته oo calaa minhaaji nubuwa waay yaani khilaafada oo jidkii nebiga ku socoto oo ummadda sidii nebigu u maamuli jiraya dariiqiisii ku maamulaysa waa soddon sanoo iga dambaysa buu nebigu sal lay slam soddonkaasana markay dhammaadaanna boqortooyay noqon buu nebigu sal alay slam milkii bay isu bedelaysaa ayb markaasaa wuxuu dhihi jiray safiina fakhud sanatayni abubakrin wa cashran cumar wasnatay cashrata cumaan wa sittan cali radia raximahum allahu tacaala soddonkii baa la doonaya in la tiriyo marka xaggee ku egya wuxuu dhihi jiray marka safiina waxaad qaadataa buu dhihi jiray laba sano oo abubakar ah toban sanoo cumara ku darso meeq labiyo toban sano oo cumaana ku dar meeqa afar iyo labaatan lix sanoo caliya ku dar soddonkii saasuu ku egya saasuu dhihi jiray marka alkhulafaa araashiduun oo calaa minhaaji nubuwa ku socda bacda rasuuli illah afartaas waay muddada nebigu uu sheegayna afartaasay ku ekaatay saas man marka soddonkaas markii la xaqiijiyo masalada si dhab ah taariikhahoodii iyo wakhtigay qabteen iyo wakhtigii ay la dilay ama ay dhinteen iyo la xaqiijiyo waxaa soo raacaysa xasan ibnu caliyin oo lix bilood hayay yaa kusoo biiraysa oo waxay noqonaysaa bimacnaa maala abubakr sidiiq wuxuu hayay laba sano iyo saddex bilood saddex bilood baa dheer cumar wuxuu hayay toban sano iyo lix bilood iyo saddex beri miya cumaan wuxuu hayay labiyo toban sano oo dhiman labiyo toban beri cali wuxuu hayay afar sano iyo lix bilood afar sano iyo barh buu hayay kulli marka laysku dardaro waxaa soo baxaysa soddon sano oo dhiman lix bilood saas maaa labaatan iyo sagaal sano iyo lix bilood baa soo baxaysa soddonkii meeqaa ka laaban lix bilood baa ka laaban markuu cali bn abi aalib dhintay waa la dilay baan dhihi lahaa oy khawaarijtu dileen waxaa lala beeco lala galay oo xilka loo dhiibtay wiilkiisii xasan ibni caliyin radia allahu tacala canhu arda xasan ali marka xilka wuxuu qabtay yani waxa weeyaan xilligaasuu qabtay lix bilood markuu hayey waa kii heshiiska la galay oo mucaawiya bn abi aalib iyo isagu ay heshiiska galeen oo dhiigga muslimiinta in la badbaadiyo wuu tanaasulay arrintii wuxuu uga tanaasulay mucaawiya uga tanaasulay lix bilood oo uu xasan hayey marka lagu daro sidaasaa soddonkii sano ku dhammaystiranya sidaas daraaddeed baa saxiixa in lagu daro xasan ibni cali bn abi aalib khulafaa raashidiin buu ku jiraa xadiiska marka la fiiriyo oo muddada gaaban ee lixda bilood ee uu hayey waxay waafaqsan tahay alkhilaafatu min bacdi alaauuna sana xadiiskaasi hoos imaanaysa wixii intaa ka dambeeyey marka boqortooye isu bedeshay wa awalu muluuki lmuslimiin mucaawiyatu bn abi sufyaan yani marka la yidhahdo boqor boqoradii ugu horreeyey boqorkii ugu horreeyey muslimiinta xilkooda qabta mucaawiyo ah wuxuuna qabtay yani waxa weye ramadaan ayib waxaan dhihi lahaa rabiiculawal sanadku markuu ahaa afar waxaan ujeeda afartan iyo kowgii hijriga rabiiculawal afartan iyo kowgii hijriga ayuu xasan tanaasulay mucaawiyana xilka la wareegay muslimiinta sanadkana waa sanadka la yidhaahdo caamuljamaaca sanadka loo yaqaan man caam sanadkii laysu yimid wada nabigaa kasii warramay sal lay waslam markuu lahaa ina bnii hada sayid wiilkaygani waa sayid ilaahayna wuxuu ku kulmin doonaa laba kooxood oo muslimiinta ah oo dhib iyo dagaal dhex yaala ayuu ilaahay ku heshiisiin doonaa xasan tanaasulkiisii wuxuu keenay inay muslimiintii dib u midoobaan oo hal madaxa yeeshaan oo markaa kadibna ay u tafaruqaan hawlihii kaleete u yaallay khilaafkii dhexdoodaa u afjarmo macnaha taasay marka ku dhammaatay mucaawiya xilkii la wareegay ayb marka alkhilaafatu min bacdi alaauuna sana sheikhu wuxu uhi marka fa kaana wuxuu ahaa aakhiruhaa kii ugu dambeeyey khilaafata caliyin bay ahayd ama khilaafata caliyin cali bn abi aalib xilkiisii uu hayey ayaa u dambaysay buu le ayb markii la xaqiijiyana waxaan sheegnay in xasan ibnu cali lixdiisii bilood ay dhammaystirayso macnaha ayb wanashhadu waxaan qiraynaa buui nashhadu waxaan qiraynaa waxa uu nebigu sheegay sal lay waslam xadiis saxiixa ah ee markii ay timaaddo boqortooyadaasi boqortooyadaasi waxay noqonaysaa milki oo caab ah yacani boqortooyo dhaxal ah oo ninba uu wiilkiisa u dardaarmo oo hal reer ay kala dhaxlaan isa siisiiyaan ilansaan ma ahaan jirin sooma milkigaasi dhaxalka ahee la kala dhaxlayo waxaa ka dambayn doono boqortooyo iyo madaxnimo istibdaad ah oo dictaatoriye ah oo dadka eber ka dhigaysa middaa marxaladaa markii la maro waxaa ka dambayn doonta siduu nebigu sheegay sal alay wasalam khilaafatun calaa minhaaji nubuwa khilaafo haddana jidkii nebiga dariiqiisii ku socota baa muslimiinta usoo noqon doonta taqriiban waa aakhiri zamaanka marka markii la qiyaaso hadda marxalada aan ku jirno waa marxaladii madaxdii yani dictaatoriyiinta ahaa waa istibdaadiyiinta ah ayaan hadda maraynaa taqriiban maraaxil waxaa soo socota marxalada la sugayo ah alkhilaafa calaa minhaaji nubuwa oo noqoshada diinta loo noqonayo fahamkeeda jihaadkoo istaaga isbedelkani waxa uu keeni doonaa insha allah muslimiintoo diintanooda kadibna khilaafa calaa minhaaji nubuwa soo noqonaysa saasuu nebigu salawatu rabbi wasalaamu calayhi uu u tilmaamay ayb waxaa kaloo iyadana laisku khilaafsan yahay ninkii la dhihi jiray mxuu ahaayey cumar bn cabdilcasiis asagana khulafaa raashidiin ma ku jira mise kuma jiro masale khilaafiya waay leanna zamankiisi oo iska yaraa shaki ma laha inuu ummadda ku maamulay dariiqii nebiga sal alay aslam iyo khulafadii ka horreysay saas maana ayb wanashhadu waxaanu qiraynaa buu sheekhu yidhi lilcasharati tobankii waxaanu u qiraynaa biljannati jannadaan u qiraynaa kamaa shahida siduu ugu qirayba lahum iyaga annabiyu nebigu ugu qiray sal l sl waxaan uga markhaati kacaynaa tobankii inay janno gelayaan siduu nebiguba uga markhaati kacay salawatu rabbi wasalaamu calayh oo ugu qiray oo nebigu muxuu yidhi sal lay slam faqaala nebigu wuxuu yihi sal lay wasalam abuu bakrin fi ljanna abuu bakar jannaduu gelaya wa cumaru fi ljanna cumarna jannaduu gelaya wa cumaanu fi ljanna cumaanna jannaduu gelaya wa caliyun fi ljannati calina jannaduu ku jira wa alxatu fi ljanna طalxana sidoo kale jannaduu gelayaa wالzubayru fi اljanna wasacdu fi اljanna zubayr bnu cawaam waay ibnu camati rasul lah sal lay aslam ayb sacdna waa sacd bn abi waqaas isagana fi اljanna wasaciidu fi اljanna saciid bnu zayd isagana fi اljanna wacabdiraxmaan bni cawfin fi اljanna waabu cubaydat bn اljaraax abu cubaydata caamir bnu jaraax fi اljanna tobankaas hal meel buu hal meel ba iyo hal waqti iyo hal hadal buu nebigu eh, isu raaciyey oo uga markaati kacay inay jannada gelayaan xadiidkaasi tobankooda saa isu raacinaya waxaa soo saaray axmed fi lmusnad eh, addiya fi lmukhtaara min xadiidi saciid ibnu zayd waxaa kaloo wariyey alimaamu tirmidi min xadiidi cabdiraxmaan bni cawf waana xadiid saxiixa w ah. tobankooda saa isu raacinaya man marka tobankan keliya kuma ekayn dadka jannada looga markhaati kacay way ka badan yihiin siduu qaar ka midaba keeni doono laakiin alcashara almubasharuuna biljanna waxaa loo yidhaahdaa oo tobankaa la isu raaciyaa hal meel bay bishaaradooda iyaga ahayd hal xadiid iyo hal meel ayuu nebigu sal alay waslam bishaaradaa ku bixiyey macnaha ayib marka afar waa kuwaan soo marnay afar waa khulafaa uraashidiin waa abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo iyo cali intooda kale alxata bnu cubaydillah sideeddii ugu soo horreysay islaamnimadu ka mid ah oo wuxuu ka mid yahay asaabiquuna alwaluun raggii ugu horreeyay soo islaamay buu ku jira waxaana la dilay maalintii jamal dagaalkii jamal ee saxaabada dhex maray ayaa lagu dilay markii taariikhdu ahayd soddon iyo lixdii hijriga ayb da'diisuna wuxuu ahaa lixdan iyo afar jir buu ayaa lagu dilay radia allahu tacala canhu arda ninka labaad waa zubayr ibnu cawaam oo nabiga eedadii baa dhashay isagana waxaa lagu dilay isagoo dagaalkii jamal ka noqday oo intuu la qumanaan waayo wixii marka horeba heshiis bay u tageen uu iska laabtay marka sida xadiisku uu sheegayo cali bni abi aalib bay kulmeen cali baa marka wuxuu ku yidhi zubayrow ma xusuusan tahay buu ihi inuu nebigu inoo sheegay inaad ila dagaalami doonta adoo iga gardaran haa buu yidhi zubayr markii arrintii la xusuusiyeyba meeshii buu ka laabtay dagaalkiina waa ka baxay hawshiina waa ka baxay waa iska noqday marka asagoo noqday oo marka jidka kusii jira ayaa nin la yidhahdo ibnu jurmuus oo ka mid ahaa raggii uun khayrka darnaa meesha joogay baa intuu ka daba tegey buu isagoo sii socdu dhexda ku dilay nebiguna sal alay waslam xadiid buu wuxuu ku yidhi ninka dila zubayr naar ha loogu bishaareeyo buu nebigu sal alay waslam saas way macanaa marka zubayr isagana saasaa lagu dilay isla sanadkaas soddon iyo lixdii ayaa la dilay dagaalkii jamal isagoo ka laabtay waqcadii jamal wuxuuna da'diisu ahayd yani lixdan iyo toddoba jir baa lagu dilay cabdiraxmaan ibni cawf bani zuhra isagana si caadiya ah loo oofsaday oo wuxuu geeriyooday soddon iyo labadii hijriga horey buu dhintay yani cumaan xilligiisi cumaan khilaafadiisii buu dhintay da'diisuna toddobaatan iyo laba jir buu ku dhintay wuxuuna ku aasan yahay baqiic yani qubuuraha muslimiinta madiina ayuu cabdiraxmaan ku aasan yahay mana ayib ninka afraadi waa sacd ibn abi waqaas sacd ibn abi waqaas sacd ibnu malik ibn abi waqaas isagana bani zuhra wey waxaa la yidhahdaa waa awalu man ramaa bisahmin fii sabiil ilah baa la yidhahda saabiqiintii buu ku jira yani hub ilaahay dartii loo tuuro ninkii ugu horreeye tuuray baa lagu sheegaa macna ayib wuxuu ku geeriyooday si caadiya ugu geeriyooday qasri uu ku lahaa meesha lil caqiiq oo magaalada madiine u jira ilaa casharata amyaal baqiic buuna ku aasan yahay wuxuuna dhintay sanadku markuu ahaa konton iyo shantii hijriga da'diisuna siddeetan iyo laba inuu gaadhay baa lagu sheegaa ninka shanaadi waa saciid ibnu zayd ibnu camr ibnu nufayl alcadawi raggii ugu horreeya soo islaamay buu ku jira isaguna isagana caqiiq baa lagu oofsaday madiinuna ku aasan yahay konton iyo kowgii buu dhintay hijriga da'diisuna toddobaatan iyo dhowr san gaadhay ninka lixaadi waa abu cubayda camir ibnu jaraax camir ibnu jaraax isagana raggii ugu horreeyey islaamka saabiqiina alawaliin buu ku jiraa isaga urdun buu ku dhintay urdun buu ku dhintay waxaana dilay daacuunkii la magacbaxay daacuunu cumwaas oo xilligii cumar bn sanadkii siddeed iyo tobnaad ee hijirigaan umalayan inuu ahaa a sanadkii sideed tobnaad ee hijiriga ayaa waxaa dhacay daacuun baa shaam ka dhacay daacuunkaasi marka wuxuu laayey tobnaan kun oo saxaaba abuu dilay iyo taabiciin isku jira raggii uu dilay marka waxaa ka mid ahaa abu cubayda camru jarax baa ka mid aha ninkaasaa ku jiray maana da'diisu ilaa konton iyo siddeed jir meelahaasuu gaadhay bay yidhahdaan tobankaasi marka almubasharuuna biljanna waa lixdan hadda aan sheegnay iyo afartii khulafada ahaa tobankaasaa laisku yidhaahdaa almubasharuuna biljanna alcashara almubasharuuna biljanna marka maadaama nebiguba uu janno u sheegay annagana waa u qiraynaa inay jannada gelayaan maxaa keena inaan qirno lianna nebigaa qiray annagana nebigaan raacayna salawatu rabbi wasalaamu caleyh ayib wa kullu man cid kastana waan u qiraynaa wa kullu man cid kastana waan u qiraynaa oo shahida uu qiray lahu isagu lahu isaga annabiyu nebigu uu qiray sal alay wasalam wa kullu man cid kasta oo shahida uu u markhaati kacay ama uu u qiray lahu isaga annabiyu nebigu sal ly slam biljannati janno uuga markhaati kacay oo uu u qiray shahidnaa waan u qiraynaa waan uga markhaati kacaynaa lahu isaga bihaa ay biljannati jannadii baan anaguna u qirayna uga markhaati kaxayna ka qowlihi sida odhaahdiisa oo kale nebigu yuhi sal lay waslam alxasanu waalxusayn xasan iyo xusayn sayidaa shabaabi ahli ljanna ahlu jannaha dhallinyaradooda labadoodii sayid waay dhallinyarada jannada ayay sayidyo u yihiin madaxdoodii waay ayb xadiidkaasi waxaa soo saaray alimaamu tirmidi waana xadiid xasan oo saxiix ah xadiidkaa tilmaamaya xasan ibnu cali iyo xusein labadooduba inay yihiin e, muxuu ahaayey e, ahlu janno inay yihiin oo dhallinyarada jannada inay madax u yihiin oo sayidye u yihiin xadiikaasi waa xadii sooma xasan ibnu cali ibn abi aalib <clears throat> nabiga sal lla alay aslam waa kaan hadda sheegayno amiirkii wuxuu ahaa khaliifkii e, shanaad sooma hadda maynaan soo maray ayuu ahaa macnaha ayib wuxuu ku dhintay magaalada madiina baqiic buuna ku aafan yahay saas way macanaa sanadkii kontonaad ee hijiriga ayuu dhintay nebigaana salawaatu rabbi wasalaamu calayh aada u ammaanay kaalinta uu ka geysan doono saan haddaba soo sheegnay muslimiinta dhiiggooda sidii loo badbaadin lahaa tanaasulkii oo xilka ka tanaasulay iyo dhiiggii muslimiintoo saa ku baaqday buu nebigu aad ugu ammaanay salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo uu ku tilmaamay inuu sayida ah. weliba isagoo culays badan la saaray oo ciidankiisu markaasi uu tanaasulayo ciidan aad u xoog badan buu watay raggii marka saraakiishii ciidanka watay baa yaa la dagaalamay oo waxay yidhaahdeen ceeb hanoo soo jiido ragna hanoo jabine seed isu dhiibaysaayo mxuu ahay u tanaasuleysa ah, markaasu wuxuu ihi alcaaru khayrun min annaar waa ka laga haya ah, inaan ceeboobo oo dadka agtooda aan ku ceeboobo baa dhaanta naar inaan galo dhiig muslimiin aan sabab u noqon gacataga buu ku yidhi marka mowqif wuxuu ahaa casiiz ah oo aad u qiimo badan buu ahaa nabiguna horay ugu ammaanay salawaatu rabbi waslamu calayh amaa xusayd ibnu caliy ibn abi aalib asagana sidoo kale nabiga salawaatu rabbi wasalamu aleh wiilkiisii weeyey gabadhiis faatima dhashay labadaba xasan baa weynaa xuseen baa ka yaraa waxaa la dilay fii shacbaan ah, waxaan dhihi laha wuxuu dhashay eh, muxuu ahay sanadkii afraad ee hijriga Ah, laba sano isku xigtay dhashay xuseenna wuxuu dhashay xasan wuxuu dhashay sanadkii saddexaad xuseenna wuxuu dhashay sanadkii afraad saas isugu xigeen waxaa lagu dilay xuseyn ibnu caliyin radia allahu tacala canhu wa karbalaa lagu dilay muxuu ahaay muxaram tobankeedii sanadku markuu ahaa lixdan iyo kowgii hijiriga karbala meeshan hadda ciraaq ka tirsan oo ay shiicadu weynayso oy caabudaan meeshaasaa lagu dilay radia allahu tacala canhu arda oo waxaa dilay muxuu ahaayey nimankii reer bani umay umaye ka socday ee meesha u matelaya nimankaasaa dilay oo markaa dagaal kala dhexay labadaa nin marka waxa weeyaan nebigu sal lla alay waslam wuxuu u sheegay inay ahlu jannaha ka mid yihiin annagana waa u qiraynaa inay ahlu jannaha yihiin wa qawlihii odhaahdiisaa ka mida nebigu sal lay slm dadkii jannada ugu qiray buu sheegaya ka qawlihii odhaahdiisa oo kale nebigu yidhi alxasanu waalxusaynu sayidaa shabaabi ahli ljanna wa qawlihi wa ka qawlihi iyo odhaahdiisaoo kale nebigu yidhi lihaabit ibni qaysin uu ku yidhi inahu isagu min ahli ljannati ahlu jannuhu ka mid yahay haabit ibnu qays ibnu shamaas waa nin saxaabiyo qiimo badan buu ahaa ansaariyo khasraji ah waxaa la dhihi jiray khaiibu lansaar waana ninkii nabigu udhihi jiray u jawaab xataa marmarka qaarkood markii qolo hadal badan oo war badan ay nebiga u yimaadaan oo nin afsahana u jawaabo loo baahdo waa loo yeedhi jiray saabit baa loo jira u jawaab baa la dhihi jiray nin marka hadalkii heliy og buu ahaan jiray marka yani waxa weeyaan wuxuu ahaa qisadiisuna waxay ku timid markay soo degta aayadda ah yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fawqa sawti اnnabiy ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون نبي مركز أكتشوتان هذا الكفر هو قادنا يا لسيدي سيدة إذنكم مركز وضع هذا الإنسان وقال هذا الكفر قادان وقال نبي هؤلاء بطمنا هذا الكهوص لكتا مركز نبي الله عليه الصلاة والسلام وهذا سيدة يشان وهذا الكتاك تاكتان نبي أكتس عمل كينا هوبنا يوبابا أيالي ثابت مركي آيات سودكتي intuu gurigiisa isku xidhay buu wuxuu yidhi waan halaagsamay ahlu naar baanan ahay meesha aan ku xidhnahayna inuu nebigu iga fura mooyaane kama kama baxyo buui maxaa yeelay buuhi waxaan ahaa buu yidhi ninka ugu hadal taagtaagan baan ahaa buu yidhi saxaabada marka nebiga lala joogo sal alay slam aayaddan marka dadka ay ka hadashay an taxbata acmaalukum waaba aniga buu yidhi nin kalaba maha meeshii baa nabiga loo soo sheegay rasuul ilaahi oo ninkii saabid ahaa halkaasuu ku xidhan yahay dhibkaasaana haysta markaasuu nebigu wuxu uhi sal lay wasalam ma ahee gaadhsiiya ahlu janno wey ahlu naar ma ahe saasay marka shahaadadiisu ku timid inahu min ahli ljanna saasuu nabigu ku yihi salawatu rabbi waslamu caleyh marka wuxuu ka mid yahay dadka iyagoo nool uu nebigu jannada u qiray salawaatu rabbi waslamu aleyh uga markhaati kacay ayuu ka mid yahay ayb maalintii yamaama ayaa la dilay isagoo shahiid ah sanadkii kow iyo tobanka hijiriga akhirkeedii yani macrakatulyamaama soo ma garanaysaan waa macrakadii lala galay ree bani xaniifa murtadiintii diinta ka noqday abubakr ciidankii uu diray rag aad u fara badan oo saxaabadii ka mida bal quraa'u saxaaba ka mida ile reen bani xaniifa niman geelley ah oo dagaalyahamiin ah oo reebaadiye ah oo balaayo ka dhacday bay ahay qabaaisha carab ugu dagaalyahansan bay ahay markii abubakar intuu ciidan u diray lala dagaalamay rag aad u fara badan bay eber ka dhigeen ayagana dee sutidaa loogu istaagay meel baa lagaga soo haray wax lasoo qabtiyo wax lalaaya laga dhigay iyo wax islaamka dib loogu soo celiyo dagaalkaa yamaamow marka lagu dilay ninka la yidhaahdo haabit ibnu qaysin radia allahu tacaala canhu oo meeshaasu macnaha ku tegay oo ku dhintay raggii meeshaa lagu dilay buu ka mid ah walaa najzimu ma goynaynabu sheekun marka marka saxaabo fara badan buu nabigu u jazmiyey sal ly slm intaa keliya maaha intaa kelima rag kaloo fara badan buu jannada u sheegay oo waxaa ka mid a maalan yani nabiga sal lay slam xaasaskiisa sooma xaasaskiisaa ka mid a waxaa ka mid a gabadhiisii faatima binti rasuulilahi sal lay wasalam waa ka mid waxaa ka mid a cukaashata bnu muxsin sooma ah, xadiiskii muxuu ahaay toddobaatankii kun ee jannada gelaya bilaa xisaab walaa ciqaab waa kii dhihi jiray rasuulka ilahay o ilaahay ii bari inuu iga mid dhigo ee uu nebi dhihi jiray anta minhum sooma marka ninkaasaa ka mid a ah, okaasha ka mid a ah, camar camaar ibnu yaasir baa ka mid a ah, bilaal ibnu rabax baa ka mid a oo nebigu sal lay slam uu yidhi jannada dhexdeeda waa yaan kabahaaga shanqadhooda ka maqlay maxaad samaysaa xadiiskee soo garanaysaan bilaal baa ka mid waxaa ka mid a jacfar ibn abi aalib baa ka mid oo isagoo laba janaaxle laba garbab ama laba garable jannada dhexdeeda duulahay iyo keyrkoodba saxaabo fara badan baa marka acyaantooda iyo ashkhaastooda uu nebigu janno u sheegay inay gelayaan salawatu rabbi waslamu caleyh kuwaa jannada loo sheegay oo dhan kulligood sidaa nabigu uu sheegay baan u rumaynayna uguna qiraynaa inay ahlu janno yihiin saas maana wixii soo hadhay soo maha walaa najzimu ma goynayna buri liaxadin ruux oo min ahli lqiblati qiblada dadkeeda ka mida bijannatin janno u goyn mayno walaa naarin naarna u goyn mayno ilaa man ruux mooyaane jazama uu gooyo lahu isaga alrasuulu rasuulku uu gooye mooye salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayb laakinnaa laakinnaa narjuu waxaasaan u rajaynaynaa lilmuxsini ruuxa wanaagga sameeyey waxaan u rajaynaynaa alxusnaa waay janno iyo wanaag baan u rajaynayna wanakhaafu waanu baqaynaa cala almusii'i midka xumaanta sameeyena waa u baqaynaa saas way markii laga yimaado dadka janno loo sheegay mu'miniinta kale guud ahaan axad gooni ahaantiisa aan dhihi karno hebel waa ahlu ma jiro hebel waa ahlu ma goyn karno si kasta hadduu u dhaaco badan yahay oo si kasta u dadaal badan yahay oo si kasta u khayr badan yahay ma dhihi karno hebel waa ahlu janno hadduu si kasta faajir u yahay oo gaal u yahay oo u khayr daran yahayna hebel waa ahlu naar ma dhihi karno sababt maxay tahay sababtu waxa weeyaan inama alumuuru bilkhawaatiim waay aruntu waa khaatimada ruuxanna wuxuu ku khaatimaysan doono ma ogin sooma gaalkan khayrlaawaha ee shaydaanka ah soo ma dhici karto intuu ilaahay soo hanuuniyo inuu islaamnimo ku dhinto waa ahlu naar markaad tidhahdo waad qaldan tahay marka xukumkaasi ma lihid kan saalixa ahee dadaalahaye ee khayrka badan ee abwaabtii khayrka oo dhan kaaga horeeya hebel waa hel janna ma dhihi karti meesh leanna garan maysid muxuu ku dambayn doona soo ma dhici karto aakhirka inuu noqdoba qaatimo xun ku dhinto alumuuru bilkhawaatiin waa midda labaade janno waxaadan ugu jasmin karaynin jannadu waxay ka go'daa allaa bixiya naartana allaa bixiya in badanna waxay ku xidhan tahay ama asaaskeedu ku xidhan yahay addoonka qalbigiisa maxaa ku jira quluubta waxa ku jirana lama ogaan karo soo saas maa addoonka waa nala fiican yahay korkaa waa dadaalhaya waa khayr badan yahay laakiin maxaa qalbiga ugu jira miyaan garan karnaa laa sabiila ilayhi ma garan karno mar haddaanan garan karaynin ma jasmin karno daahirka un baan xukumi karnaa soo ma kan isagana xumaanta samaynaya ee kaafirka ah isagana xaalkiisa wuxuu ku dambaynayo ma garan karno wa calaa hada alasaas ماذا بأهل السنة والجماعة وهو قد أن نسله هينين شخصي أهان لما ديه كرة شنده قلين شخصي أهان في كسر روحاتي أو في عنا ضمعنا في ذا سويا ماذا بأهل السنة والجماعة لكن ما حان سمين إنا لكن واحد اعتقادين إن الروحي وناك سمينا روحي وناك سمينا سيقود إنو شنده قلين روحي ثمان سمينا وأبقينا سوما روحي ثمان سمينا oo sharciga khilaafa oo dulmi gala oo gaalnimo gala waa u baqaynaa hadduu gaalnimo ku dhintana waa jasminaynaa inuu naar galayo saas maanaa hadduu gaalnimo ku dhinto waa jasminaynaa inuu naar gelayo laakiin sheekhu wuxuu ka hadlayaa dadka ahlulqiblaha ah ahlulqibla yaa la yidhahdaa waa dadka muslimiinta qiblada ujeedsada waay saas maanaa ama kaafirka gaalnimo ku dhintay qafcan kaasi inuu naar gelayo shaki kuma jiro waa markaan hubinno oon hubsanno inuu gaalnimo ku dhintay saas man madhabsunajamaca sidaas man sababtu waxa weye waata aan jannada geliddeeda iyo naarta geliddeedu waa arrin haybi ah caqlina ma geli karo ijtihaadna ma geli karo saas man waa mawquufa cala tawqiif baa cala sharci cala naqli wixii la maqlay lasoo guuriyaa lagu gaabsadaa laakiin ijtihaad iyo waxay ila tahay iyo yani waxa weye waaan waxaan u malaynahayaa iyo ma gasho meesha wuxuu sheegay alimaam alciz bn cabdisalaam taxaawiyaha wuxuu ku sheegay masalada saddex qowl qowl wuxuu leeyahay ambiyada mooye cid kaloo janno looga markhaati karo ma jiro sidaasuu ka soo guurinayaa maxamed ibn xanafiya iyo awsaaci qowl kale wuxuu leeyahay ma ahee mu'min kasta oo nas uu ku yimid ayaan janno uga markhaati kacayna sidii qoladii aan hadda soo sheegno o kaleeto wuxuu leeyahay waana qawlu kaiirin min alculamaai wa ahli lxadiid culimo badan iyo culimmada xadiisku sidaasay qaban bu madhabka saddexaadi waxa weeye jannada waxaan uga markhaati kacaynaa kuwaa la sheegay iyo weliman shahida lahu lmu'minuun ruux kastooo mu'miniintu isku raacaan oo isku waafaqaanna isagana sidoo kale waa uga markhaati kacaynaa ayib walow markaa nas xadiisaba yuusan ku imaanin waxay u deliishanayaan qolyaha ra'yigaa qaba xadiidkii nabiga fi saxiixayn ku yimid janaazaa nabiga la soo mariyey sal alay waslam meyd baa la soo mariyey la wado markaasaa nabigu wuxu uhi sal alay wasalam saxaabadu weydiiyey fa afnaw calayha khayran wanaag bay ku sheegeen bal ka warrama buu yihi meydkan wallaahi nin fiican oo khayr badan hebel sooma ah waa ninkii waa ammaaneen markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slm wajabat waa waajibtay haddana mid kalea la soo mariyey bal ka warrama buu ihi tanna faasnaw calayha sharan xumaan bay ku sheegeen ma fiicnaan jirin bay dhn ruux fiican maahay intaanu ka garanayno markaasaa nebiga wuxu uhi sal ly slm wajabat tanna waa waajib markaas waxay yidhahdeen rasuulka ilaahay maa wajabat wajabad unbaa tiri labadii goore maxaa waajibay baa layidhi markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam haada asnaytum calayhi khayran fawajabat lahu ljanna wa haada asnaytum calayhi sharan fawajabat lahu nnaar midkan khayr baad ku ammaanteen janna u waajibta kanna shar baad ku ammaanteen naar baa u waajibta antum shuhadaau llahi fi lardi bn sl markhaatiyadii ilaahaye dhulka joogay baad tihiin ciddii aad janno uga markhaati kacdaan waa jannuu geli ciddaad naar uga markhaati kacdaanna naar buu geli markhaatigiinuu ilaahay qabanaya waay soo ma marka waxay culimmada qaarkood ka qaateen haddii muslimiintu saalixiintooda iyo dadkooda wanaagsan iyo culimmadooda iyo ahludiinkoodu ilaan caamadu iyagun bay raacsan yihiin ay isku waafaqaan ruuxaasi inuu yahay ruux wanaagsan oo saalix ah ruuxa waan jasmin karnaa inuu ahlu janno yahay sidaasi ayay bacdu ahlilcilmi ku tageen waxaana ka mid ah culimmada sidaas maray shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah ayb iyo hayrihi min almutaqadimiin oo yani waxa weeyaan wuxuu leeyahay ummadda xadiiska hore laga qaadano waxaa gelaya buuhi halkaasi a'immada magacoodu iyo wanaagoodu iyo ammaantoodu ummadda dhexeeda ay ku faaftay wax haba yaraatee wax ka sheegayna uusan jirin dhammaan la wada taabacsan yahay la qirsan yahay wanaaggooda aimmadaasaa gelaya buu leehy dhinac marka laga fiiriyo ijmaaca ummaddu waa daliil soo ma ijmaaca waxay isku raacaan ilaahay shay khaldan kuma kulmiyo soo sominaa soo mara saas daraaddeed cidday ummadu ku ijmaacdo salaaxiisiiy khayrkiisiiyo iimaankiisa min hadihi alxaysiya ummaddu ma gafi karto ijmaaceedu ma gafi karo halkaasuu shekhu islaam ibnu taymiya xawi raxmatullah marka masalada marinaya saddexdaa ra'yiba masalada way ku jirtaayo way sheegaan culimadu ayib mid middaa way marka mid waa middaasoo shaksi marka la yidhaahdo ruux jannama looga markhaati ficil kara mise loogama markhaati ficil karo middaan hadda ka hadlayna waxa weeyaan waa ashahaada alkhaasa ashahaada limucayan waay ruux khaasa janno ma u sheegi karnaa naar ma ku qiri karnaa ahlulqiblaha ka mid laakiin yani waxa weeyaan ashahaada almucallaqa bilwasfi waxa la yidhaha qiraal iyo markhaati kac markaa ku xidhan sifada shaksigii aan ahayna laakiin sifadii ku xidhan taa iyadoo way iska caddahay macna oo masala waxaan leenahay kullu mu'minin yadkhulu ljanna soo ma mu'min kasta jannaduu galayaa wakullu kaafirin yadkhulu nnaar saasaan leenahay marka waxaan leenahay man facala kada wa kada jannaduu gelaya sidaa iyo sidaa ruuxii sameeye jannaduu gelaya ruuxii sidaa iyo sidaa sameeye naartuu gelaya ruuxii khamrada caba naartuu gelaya ruuxii zinaysta naartuu gelaya soo ma ruuxii salaada ilaaliya jannaduu gelaya sifaadka marka waa lagu goyn karaayo waad jasmin kartaa wixii nas loo hayo oo nasku yidhahdo sifadaasi dadkeedu jannaday gelayaan waan dhahaynaa annagana sifadaasi dadkeedu jannaday gelayaan marka farqi baa udhexeeya inaad sifada wax ku xidho iyo inaad shaksiga ka hadlayso midda khilaafkaan hadda ka hadlayna uu ku xidhan yahay waa markaad shaksi ka hadlayso waa hebel markaad leedahay macna ama sifada guud iyo dee nusuustaa qirtay sidaana waa loo itlaaqaya uu nasku u itlaaqay macnaha ayib <clears throat> wuxuu yidhi sheekhu marka walaa najzimu ma jazminayno liaxadin ruux oo min ahli lqiblati ka mid ah ahlulqibluhu macnaha waxa waa dadka xagga qiblada u tukada oo ay cid walba ku jiraan ayib waa masalada ay ka dhalato ruuxa shahiidka macrakada oo masalan lagu dilay goobta dagaalka isagoo dagaalamayo jihaad ayaa la dilay shahiid waay waa ahlu janno ma dhigi karta hadda qur-aanka iyo sunnaduba waxay yidhaahdeen shuhaadadu waa ahlu janno soo ma hebel oo naqaanaa waxaa lagu dilay goobta dagaalka gaal baana dilay isagoo sii jeedoo dagaalamayaana la dilay ma dhihi karnaa hebel waa ahlu janna maya leanna daahirkaa umaan annaga xukumi karnaa daahirkana marar fara badan wax kuma xidhne hawlo kaloo inaga qarsoon buu xukunka rabbi ku xidhnaan karaa soo garan ninkii saxaabadu dagaalkii intay la yaabeen la cajabeen ay yidhaahdeen wallaahi wixii abaalgudaha maanta hebel unbaaba qaatayba dagaalka iyo helyeynimada iyo geesinimada iyo dhiiranaanta iyo yani wacdaradu muujiyey iyo oo maanta hebel baa wixii wada qaatay oo nebigu yuri sal la alay wasalam tan naartaan ku arkay ninkaad ka hadlaysaan naartuba ku jiraaba soo ma saas wa meesha waxaa taalla ina allaha la yu-ayidu hada addiina birajuli alfaajir wa biman laa khalaaqa lahu waay marmar ilaahay diintiisa wuxuu u adeejinayaa oo uu ku xoojinayaa ruux faajiroo ahlunaar ah aakharana aan waxba kulahayn alla adeegsanaya soo ma markaasuu eh, dhiiggiisa iyo qalinkiisa iyo kelimadiisa iyo buu diinta wax badan u qabanaya asaguna waa ahlu adiga marka daahirka umbaad xukumi kartaa laakiin ma dhihi karaysid wuu shahiiday waa ahlu janno qol waxaa laga doodsan yahay hebel waa shahiid ma la dhihi karaa baabun hal yuqaalu fulaanu shahiid imaamu lbukhaari saxiixiisa ama la dhihi karaa hebel waa shahiid mise lama dhihi karo waa baabkaa baabka ka hadlaynay waay masale bacdu ahlicilmina ay leeyihiin war daahirka shahaadadan annagu xukumayna waxa waaye war ruuxani dagaal gaaluu ku dhintay intaasna waa u qiri karnaa shahiidna daahirkaa waa xukumi karnaa qaarna waxay leeyihin war xukumka waxaa ka laazimaya in janno loo qiree shahiid hebel weeye ha dhihina masalo macnaha wax way iska cadda ayib oo muran ku jiro culimada dhexdooda muran ku jiro halkaasay marka sal ku haysaa walaa najzimu liaxadin min ahli lqiblati bijannatin walaa naarin u qiri mayno ilaa man jazama ruuxuu gooyey mooyaane lahu isaga alrasuulu rasuulku u gooyey mooye salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayib laakinaa narjuu waxaanse rajaynaynaa khayr baan u rajaynaynaa way lilmuxsini ruuxii wanaagga sameeya oo ruuxa dadaalhayo khayrka samaynaya wanakaafa waanu baqaynaayo cadaab iyo cadho allaan uga baqaynaa cala almusii'i ruuxa xumaanta sameeyana si guud ruuxa xumaanta samaynayana waa u baqaynaa oo dhiigga daadinhayo wax kharibahayo wax fasaadinahayo macaasida ku dhex jira waa u baqaynaa waxaan uga baqaynaa inuu naar galo laakiin ma jasmin karno soo ilahay inuu cafiye ma suuroobi karto saas weyaan ilahay inuu iskaba cafiyaa suuroobi karaysa oo naxariistiisa waasica ku cafi waxaa kaloo dhici karaysa ruuxaas aad u dayrinayso ama u dardaarwelinayso waxaa dhici karaysa inuu xasanaad kale leeyaho ilahay xasanaadkaaba muxuu ahaye waxaa kaloo dhici karaysa in masaa'ibi ku timaado ilahay masaa'ibtaa kaga gooyo waxaa dhici karaysa rabbi tabaaraka watacaala cashigiisa inuu wax ka galo waxaa dhici karaysa inuu shafaacada nebiga iyo saalixiinta iyo wax ka helo soo ma marka hebel waa ahlu naar hadhihi hebel waa ahlu naar ha jasmini marba hadduu ya ruux muslim oo qiblada u jeesanay dunuub kastoo uu galo naar ha u jasmini yani hawshaa melihid adugu soo xadiiska garanaysaan wallahi laa yakfir illaahu lifulan laba ninoo yani walaalo ah ama muxuu ahaay saxiibo ah ayaa mid ka mid a ah wuxuu ahaa ninna nin saalixo wanaagsan buu ahaa dadaala ninna wuxuu ahaa nin uun dembiyada iska qasta oo aan waxba u abiyen kan baa marka waaniya wuxuu ku yidhahdaa warniyo gaabso warniyo soo reebo warniyo sida isu dhaan maalin buu marka isagoo qasanhayo wixii ku dhex jiro iyo markaas wuxuu ku yiri war wax xaq u dhahay war wax iska daa war ilaahay ka yar markaas wuxuu ku yiri war yaa aniga horta yaa ii soo qaadiray buur ah aniga ilaahay dhexdanada yaa ku geliyay buur adiga ka bax buur yaa ii soo qaadiray waxayga ii daa hawsheeda faraag la bax ma shaqo kale aad weyday buu ku yiri shaqo kale rabs markaasuu intuu xanaaqay buu ku yiri wallahi ilaahay baan ku dhaartay alla inuusan kuu dambi dhaafay hawl uusan lahayn buu galay soomaali hawshaa muusan lahayn markaasaa rabbi tabaaraka watacaala wuxuu yidhi waa midka waa kumaka ku dhaaranaya inaanan hebel u dembi dhaafaynin kiina waa u dembi dhaafay isagana naar baan u waajibiyey buu alla yidhi tabaaraka watacaala ah, leys hebel naartuu gel ilaahay u dembi dhaafi maayo muxuu ahaay hawshaadii ma aha awlusan alla leeyahay oo khaas leeyahay baad faraha la gashay sooma oo yaa ka weyn way dembiga ka weyn keen waay marka kii uu carcararayena waa la xakiyey isagiina naarta loo kaxiyey marka ha isku gelin baddaa iyadaa bad sahlan ma aha meel khatara wuxuu yidhi marka walaa nukafiru ma gaalaysiinayno walaa nukafiru cid kastoo la hubo inuu gaalnimo ku dhintayna isagana waa loo qirayaa biacyaanihim baa loogu qirayaa inay ahlu naar yihiin yani waxa weye sidaa ragga qur-aanka ku soo arooray oo kaleeto oo maalan muxuu ahaaye ninkii la dhihi jiray abulahab oo kale iyo tabat yadaa abi lahabin sooma abulahab iyo nabiga adeerkii iyo xaaskiisii umu jamiil sayaslaa naaran daata lahabin wamra'atuhu xamaalata alxatab isagiiyo naa naagtiisiiba naartay gelayaan waa cabbata sooma wakadalika muxuu ahaayey qur-aanku siduu tilmaamay abu aalib abu aalib nebiga adeertii sooma isagana isagana naartu gelaya waa kaa soo marnay nebigu inuu u shafeecayo oo naarta salkeeda intuu ku arko u shafeeco naarta salkeeda in laga soo saarayo oo meel naarta naarta fiideeda oo xeeb ahaan ah oo uu lugaha naarta kula jiro ayaa la keenaya <clears throat> isagana waxa wey axaadiistaa ku timi bukhari muslim waxaa ka mid a ah maalan ninkii la dhihi jiray camr ibnu caamir ibnu laxayin alkhusaaci ninkii ugu horreeyey ee jasiiratulcarab soo geliya sanamyada soo geliya diintii nebi ibraahimna bedelo oo taxriifiyey buu ah asagana nebigu wuxuu yidhi sal alay wasalam ra'aytu camr bna caamir alkhuzaaci yajuru qasabahu fi nnaar aw qusbahu fi nnaar waxaan arkay buu uhi ninkaas oo naarta dhexdeeda xiidmihiisii jiidaya xiidmihii oo dhulka yaalla yuu naarta dhexdeeda jiidaya caloolku leanna wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyo diinta nebi ibraahim bedelay jaziirat lcarab iyo carabtana asnaamta u jideeyey saas way macana marka dad noocaasoo acyaantooda uu nebigu gaalo u qiri waa jira wakadalika cid kastoo la ogyahay inuu gaalnimo ku dhintay baa loo qiri karaa sidaas daraaddeed baa nebigu wuxuu yidhi qubuurta gaalada markaad maraysaan fashiruuhum binnar bu nabig sal ly slm meesha dadka muminiinta qubuurtooda marka la ag marayo loo ducaynayo gaalada markaad qubuurtooda ag marayso waxaad leedahay yani abshiruu binnaar baad leedahay naar ku bishaaraysta weligiinba muxuu ahaayey dhagaxyaan iyo macatabyo iyo intaad iska kor taagtaagtaan oo isa saarsaarana waxba idinka badbaadinaysa ah, naar ugu bishaareeya bu nabi sal l walaa nukafiru ma gaalaysiinayno axaddan ruux oo min ahli lqiblati qiblada dadkeeda ka mid a ah, bidembin dembi ku gaalaysiin mayno walaa nukhrijhu ka saari mayno can ilislaami islaamnimadana ka saari mayno bicamalin camal dartii uga saari mayno masaladani waxa weeye eh, waa masalo kutubta inteeda badan kutubta eh, sunnada eh, culimmadu ay qoreen inta badan kama marhna kitaab kama marhan waa yidhi waxaana laga wadaa dadka ahlulqiblehee musalliintae tukada dunuubta waaweyn een gaalnimo gaadhsiisnayn shirki iyo kufri aan gaadhsiisnayn ku gaalaysiin mayn ayib dembigu intuu dooni ha dhammaado marba hadduu shirki iyo kufri ka sokeeyo ruuxa galay siduu dooni ha u badsado hadduusan xalaalaysanin laguma gaalaysiin karo ayib oo dunuubta waaweyni ma keento saaxibkeedu inuu diinta ka baxo hadday gaalnimo iyo kufriiyo shir ka sokayso waa laga hadlay qur'aankaa masaladaa kutusaya oo allah tabaaraka wa tacala muxuu yidhi wain طaa'ifataani min almu'miniina iqtataluu faaslixuu baynahumaa soo maa laba kooxood oo mu'miniin ah hadday dagaalamaan dhexdooda heshiisiiya soo ma laba kooxood oo mu'miniin ah laba qabiil oo muslimiin ah laba kooxood oo muslimiina oo dagaalamaya soo dembi weyn maa ya dhiig muslim oo la daadiyo dagaal loo galo soo dembi aada u weyn ma oo sooma soo gelayso muxuu ahay waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazau jahannama khatar waay bal siduu leeyahay ninka la yidhaahdo alimaam eh, yani maxamed ibnu xasm wuxuu leeyahay bacda shirki dembi ka weyn ma jiro naf macsuumoo la dilo iyo salaadoo laga tago bacda alkufri washirki labada dembiye ugu weyn kuwaas markaasuu nusuustii keenay kitaabkiisa muxallan wakadalika culimo kaleetoo aan isaga ahaynna sidaasay leeyihin marka iyagoo dagaalamaya oo dhiiggoodii daadinaya baa haddana alla wuxuu yidhi muxuu ku sifeeyey min almu'miniina baa la yidhi ah, waa dad ahluliimaan ah. ah kala qabtaa la yidhi marka ilaa markii dambe la yidhi inama almu'minuuna ikhwatun faaslixuu bayna akhawaykum kuwan dagaalamayaayo waa walaale ah eh, walaalihiin heshiisiiya waa laba walaalo isku qallocday saas wey marka qur-aanku wuxuu tilmaamayaa iyagoo dembi waaweyn ku jira haddana inay mu'miniin yihiin ayb wakadalika mxuu ahaaye faman cufiya lahu min akhiihi shayun faitibaacu bilmacruufi wa adaau ilayhi biixsaan soo ma kii uu dilay kii uu dilay iyo kii dilay ayaa waxaa la leeyahay waa walaalo waa laba isdilay ogow haddana waxaa la leeya waa walaalo walaalnimadaas maxay tilmaamaysaa yani weli waa dad muslimiina waay soo ma waa dad muslimiina waa dad weli iimaankii aan ka bixin waay macnaha sidaas weyaan sidaas daraaddeed ba inay muslimiin waxaad ku garanaysa ruuxu markuu zinaysto isaga oo muslim ah maxaa lagu samaynaa ama waa la jeedli ama dhagax baa lagu dili soo ma ayib markaa kadib maxaa lagu samaynaa soo lagu tukan maayo oo qubuurta muslimiinta la gelin maayo oo si caadiya loo dhaxli maayo soo muslimaa ah. ah, hadda zinuu galay wakadalika kii wax qadfay wakadalika kii khamrada cabbay waa muslimiin waa muminiin axkaamtii muslimiinta la sin aakhiriya adduunba saasay leeyihin marka lama gaalaysiinayo dembi weyn muslimiinta diinta loogama saari karo sidaas weeyaan walaa nukhrijuhu can alislaami bicamal camalkaa wuxuu ka wadaa waa acmaasha aan gaadhsiisnayn dembigana wuxuu ka wadaa dembiga aan gaalnimada gaadhsiisnayn qaydkaasi waa laga marmaa axaadiista kutusaysa waxaa ka mid ah nebigu wuxu uhi sal lla lay waslam rabbi wuxuu maalinta qiyaamada dhahaya akhrijuu man kana fii qalbihi mihqaalu xabatin min khardalin min iimaan yani min annar xadis buhari muslim soo saare wax yar oo xabatu khardal ah oo iimaan ah ruuxa qalbigiisa ay ku jirto naarta ka soo saara la dhihi doona Ah, yani naarta maxaa loo geliyey soo dembi uu galay mahayo dembi weyn baa loo naaray laakiin ma ku waari doonaa maya iimaankiisii yaraa ee qalbigiisa ku jiray baa ilahay kaga soo saari doona marka mu'min buu ahaa hadduusan mu'min ahayn naarta lagama saareen jannana lama geeya qacan marka sidaas wey marka ilaaqa isaga ah ee dhahaya laa nukafiru axada min ahli lqiblati bidambin bidambin taasi mafhuumka laga fahmayo dembi noocuu dooni ha noqo ilan cumuum bay faa'idayn soo maha khaasatan waxa wey waxa la yidhahda waa nakiratun fii siyaaqi annafyi waayo ah, marka cumuum bay faa'idaysaa waxaa laga fahmi karaa marka dembi gaalnimo keeni kara maba jiraba sidaasina lagama wado laba qeydba way u baahan tahay waa midda koobaada in la yidhahdo horta dembiga laga hadlayo waa dembiga oo duuna alkufri washirki dunuubta kale waaweyn baa laga hadlayaa amaa kufri iyo shirki markay gaadho dembiga uu addoonku galay taa iyadii gaalnimo way keeni soo ma gaalnimo way keeni gaalna waa lagu itlaaqi shaksiyaddiisa marka la xukumayana yacni dawaabideedii iyo waxaa la marayaa shuruudii iyo mawaanicdii iyo waa tilmaami doonaa laakiin dembiga laga hadlayo waa dembiga gaalnimada iyo shirkiga ka sokeeya taas in lagu baraarugo laga maarmaan ayb midda labaadi waxa weeye ruuxa haddaan nidhaahno dembi weyn buu galo gaalnimo aan gaadhsiisnayn sidaas daraaddeed waa mu'min ma mu'min oo iimaankiisu kaamil yahayba ya maya maxaan dhahaynaa waa mu'minun naaqisu liimaan saas mu'min iimaankiisu dhiman yahay waa oo iimaan dhammaystiran ma wato maxaa iimaankiisa dhimay iimaankiisa waxaa dhimay dembiga weyne uu galay sooma dilkan uu sameeyey zinadan uu sameeyey khamradan uu cabbay xantan waxaan uu galay iimaankiisii way nusqaamiyeen wayna dhimeen laakiin asluliimaan ka saari mayno asluliimaan wuu haystaa diintii kama bixin xeradii kama bixin laakiin waxaan leenahay iimaan kala dhiman oo aan buuxin ayuu meesha la joogaa oo uu haystaa ayb oo ku filan in dhiiggiisa iyo cirdigiisa iyo yani waxa weye uu ilaaliyo waajiyeyo waxaa kaloon leenahay addoonka sidaasi ku dhinta dembi weyn hadduu galo toobad keenoo soo noqdo toobad shuruuddeediile uu la yimaado ilaahay waa u dhaafaya soo ma hadduu dembigii isagoon ka toobadkeenin ku dhintana waxaan leenahay mucarab lilwaciid wa taxta almashiiaan leenahay ilaahay goodigiisii iyo hanjabaadiisii khatar buu ugu jiraa laakiin ilaahay doonidiisuu hoos yaallaa maxaa laga wadaa hadduu doono wuu cafin oo intuu iska saamuxo jannada iska gey hadduu doonana intuu dembigu galay naarta maryo kaga jaro oo ka gooyo buu jannada ku dambaysay laakiin laba gooroba mar hadduusan iimaankiisu saxsan yahay dembigaasi ma keenayo inuu naarta ku waayo laba gooroba jannuu ku dambeeya ama cadaab ha la sii mariyo ama ha layska cafiyo saas way macana asalka iimaankaana keenaya inuusan naarta ku waarin waxaa kaloo iyadana muhima in iyadana meesha lagu daro dembiga aan leenahay ku gaalaysiin mayno shardi waxaa inuusan xalaalaysanin hadduu dembigii weynaa xalaashado uuna garanaya markaa aqoonna u leeyahy oo yidhahda xalaal buu iye ayadana wax wey diinta waa ka baxaya hadduu yidhahdo zinadu way ii bannaan tahay oo uu yidhaahdo waaba muxuu ahaayey waa waa xorriyatu shaksi waay ah, xorriya dadka xorriyaddoodaad xidhxidhaysaa inuu naag guursado iyo inuu mid meelaha jid jidka ka qabsado maxaa udhexeeya kafir way taas saas way macana muxuu ku gaaloobay hadduu isagoo rumaysan inay zinadu ay xaaraan tahay uu meelihiisaas iska qarafaysan lahaa waxaan dhihi lahay waa mu'min laakiin naaqis liimaan ah, soo ma laakiin hadduuba yidhi way ii bannaan tahay way ii bannaan tahay buu diinta kaga baxay saas maana wakadalika khamrada hadduu bannaysto wakadalika hadduu bannaysto dilka muslimiinta iyo dhiiggooda hadduu bannaysto arrimahaasi marka dunuubta waaweyn markaan leenahay saaxiibkeeda ku gaalaysiin mayno waxaa iyadana qeyd oo shardi a ah, maa lam yastaxillahu hadduusan xalaashanin hadduu xalaashado bilitifaaq mas'aladuna markaa uusan jahli kaga jirin markaasi waa gaaloobaya iyadana macna oo gaalnimadiisa la xukumaya ayib waa inuu qirsan yahay inuu shaygani uu xaaraam yahay quyuuddaasaa marka lagu xidhayaa kelimada dhahaysa laa nukafiru axada min ahli lqiblati bidembin oo ah inuusan xalaashanin dembiguna uu yahay duuna alkufri washirki inuu yahay quyuuddaasi waa laga maarmaan ilaaqaasna hadalku sax kuma aha ayb walaa nukhrijuhu can lislaami bicamalin camalkaasina sidoo kale waxaan leenahay waa inuu yahay camal oo duuna alkufri washirki ah wa kadalika camal uusan xalaashanin waa inuu yahay sooma quyuuddaaso dhan waa in lagu xidho oo muxuu ahaaye wuxuu markaa tilmaamayaa eh, muxuu aha dunuubta camaliga ah oo de markaasi eh, ictiqaadi wixii hadduu noqdo ictiqaadi markaasi wuxuu noqonayaa masalo yani asal inay aadaa dhici karayso macnaha ayib masaladaa iyadaa marka oo muslimiinta inaan dembi weyn oo gaalnimo ka sokeeya oo ama kufri ka sokeeyo lagu gaalaysiin karayo oo dunuubtaa kaleete ayna gaalnimo keenaynin madhabkaasi waa madhab ahlusunna waljamaaca waxaa ku khilaafsan laba qolo oo asalkaas ku garab maray ahlu labada qolo qolada hore waa nimanka la yidhahdo khawaarijta khawaarijta waa firqo wakhtigii nebiga sal lla alay wasalam bilowgoodu ahaa laakiin markay xoogaysteen oy koox ahaan u baxeen wakhtigii cali bn abi aalib buu ahaa khilaafadiisa khawaarijtu marka waxay qabaan murtakibu lkabiirati kaafir bay qabaan dembi weyn ruuxii gala diinta waa ka baxay haddaad been sheegto gaal baata cinda alkhawaarij haddaad zinaysato gaal baata haddaad waxamato gaal baata haddaad dadka sirto suuqa ku sirto gaal baata khawaarij ayagu waxoodu dhexna ma yaallo mia fi lmia ya ima mia fi lmia ya ima zero wax u dhaha ma jiro ama boqolka saar ama waxaa tegi sifir iyo zira tegi lakin waxa la yidhahda islam fifty iyo islam sixty iyo agtooda kama jiro sixty percent iyo seventy percent iyo ninety percent iyo shii khawaarij agtooda ma yaal ah. ya ima inaad saa u toosto ya ima waa inaad xerada ka baxdo marka warkoodu waa saas dembi weyn ruuxii gala waa gaal waana miday ku bannaysteen inay saxaabada gaalaysiiyaan oy dhiiggooda bannaystaan waxay iyagu markaa u qaateen inuu dembi ah, aanse dembi ahayn bay ku gaalaysiiyeen waa kuwa marka bilaabay inay laayaan cali bn abi aalib yaa dilay soo khawaarij ma dilin khawaarij baa dishay oo muxuu ahaaye cumaan ibnu cafaan kooxdii dishay muxuu ahaaye eh, bilowgii khawaarijtii shiicaday ahaayeen cumaan iyo cali labadaba oo muxuu ahaaye saxaabo fara badan waa kuwii dhiiggooda bannaystoo lahayay warkoodu warka mar kaluu leeyahay laakiin ayagu waxay qabaan ruuxii dembi weyn gala adduunkana diinta waa ka baxay aakhare hadduu tagana naartuu ku waaraya sida gaalada caadiga isago isku mid bay qabaan qolo waa qoladaas qolada labaad waa nimanka la yidhahdo muctasilada muctasiladu mas'aladan mu'minka dembiga weyn galay een gaalnimo ahayn adduunka intuu joogo waxay yidhaahdeen muslimna ma aha gaalna ma aha oo muxuu yahay bay manzila bayna almanzilatayn bay dhahay boos labada boos u dhaxeeya yuu degan yahay bay dhahen meel jabad ahoo oo deegaan ah oo xagga islaamkana ahayn oo iimaan ahayn gaalnimona aan ahayn jabad noocaasoo dhexdhexaaduu degan yahay bay dhahen saas daraaddeed adduunka hadduu joogo gaal la dhihi mayno mu'minna dhihi mayno ayib aakhara la yidhi ka warrama maxaad ku xugumaysaa aakhare waxay dhaheen waa fi nnaari khaalidan mukhalladan fiiha bay dhaheen ah, aakhare naartuu geli waana ku waanacayaa kama soo baxaya marka aakhare waxay ku waafaqeen xukumka aakharo khawaarij bay ku waafaqeen soo ma amaa waxay ka warwareegeen adduunka xukumkay siin lahaayeen geesinimada khawaarijtoo kaley waayeen oo inay yidhaahdaan waa gaal bay ku dhici waayeen markaasaa waxay keeneen war aan la fahmi karino labaclabaca ah, war labaclabaca oon la aqooninba oo meella aan ku salaysnayn bay la yimaadeen usuululkhawaarij bayna ka mid tahay shan asal bay khawaarijtu leedahay oo madhabkoodu ku salaysan yahay waxaan dhihi lahaa muctasilada muctasiladu shan asal bay ku salaysan yahay min usuulihim waxaa ka mid a manzila bayna almansilatayn altawxiid iyo cadli iyo manzila bayna almansilatayn usuulshooda waay ayb marka magacaasa u bixiya wax jirana maaha shareecadu waxay taqaanaa adduunka axkaamtiisa waxay uun dhigtay eh, mu'min axkaam leh iyo kaafir axkaan leh adduunka marka la joogo labada axkaam wax u dhexeeya ma jiro shareecadu axkaam adduunya ay ugu talagashay xataa munaafiqu axkaamta adduunyada xaggee buu raacsan yahay ya muslimiintu raacsan yahay axkaamta muslimiintu leh adduunka markuu joogo ma jiro marka manzila bayna almansilatayn magac la yidhaahdo axkaam kuleh shareecada ma jiro ama waa inay gaallada la raaciyo ama waa ina islaamka la raaciyo labadaa qolaa marka kuwaa ku khilaafsan ahlu sunnaha mas'aladan markay leeyihiin laa nukafiru axada min ahli lqiblati bidembinna waxay radinayaan labadaa qolay radinayaan labada qoloba waa khawaarijta iyo muctasilada labadaba Eh, madhabkoodu wuxuu khilaafsan yahay nusuusta kitaabka iyo sunnada eh, wuxuu kaloo khilaafsan yahay ijmaaca salafka iyo saxaabadana waa khilaafsan yahay sidaas daraaddeed waa ra'yi zaa'iqa ah waay in mu'miniinta lagu gaalaysiiyo eh, dembi aan gaadhsiisnayn kufri iyo shirki waxaa inoo yimid ama munaasabadda ay mudantaan u malinaya inaan wax ka tilmaano hadduu ruuxu isaga oo muslim ah oo habata iimaanuhu biyaqiin wixii uun mumin iimaan loogu xukumi lahaa ama islaamnimo loogu xukumi lahaa buu la yimid marka kadib hadduu ku dhaco wax shareecadu ay ku sheegtay inuu gaalnimo tahay shirkiya ama kufri ah ilan waxaan ka hadlaynay dembi aan gaalnimo gaadhsiisnayn bu ahaa soo maa dembiga uu galay hadduu gaalnimo gaadhsiisan yahay ka war islaamna uu ahaa markiis hore muslim ahaa marka isaga ah waa marka ay culimmada sunnadu ay u dhigayaan dawaabidda iyo shuruudda faraha badan laba kale labayna u kala qaadayaan ilaaq annawc waxa la yidhaha oo ruuxii waxaa gala ama sidaa sameeya waa gaal ama sidaasi waa gaalnimo ficilkaasi waa gaalnimo qowlkaasi waa gaalnimo sidii ruuxii sidaa yidhahda waa gaaloobayaa taa iyada ah wax badan uma baahnee inaad arrinkaa isaga ah inuu gaalnimo yahay daliil u hayso unbaa loo baahanya aayadii inay ku tustay ama xadiid ku tusay inuu ficilkan ama qowlkani gaalnimo yahay intaa haddaad hesho waad itlaaqi ah, waad sii dayn hadalka waxaad leedahay sidaasi waa gaalnimo sidaa diintaa lagaga baxaa hadalkaasi kufri buu keeni muxuu ahaaye shirki weeye hadalka iyo ficilka waad ilaaqi maadaama daliil cad aad u hayso oo aayad qur-aana ama xadiis ama ijmaacma aad u hayso macnaha waad ilaaqaysaa markaa taa waxaa ka gedisan markii ruuxii dembiga galay oo gaalnimada ku dhacay shaksiyadiisa la xukumayo isaga laftiisa marka la xukumayo way ka duwanta waxaana meesha ku jira laysa kullu man waqaca fi lkufri yakunu kaafiran ruux kastoo gaalnimo ku dhacay isaga laftiisu gaal ma noqdo ruux kasta oo shirki ku dhacayna kama laazimaysa inuu diinta ka baxo uu gaaloobo taa macnaheedu waxa weeyaan ruuxii markii la xukumaya shaksiga ahaa taxadar fara badan iyo shuruud fara badan iyo dhinacyo badan in laga eegay u baahantahay oon lagu degdegin maxaa fudud waxaa fudud iطlaaqa ah ficilka ama hadalka inaad xukunto way ka fududahay waxayna u baahantahay keliya inaad nas iyo daliil hesho amaa markan dambe waxaa la yidhaahdaa tanziil baa la yidhaahdaa taxqiiqu lmanaat baa la yidhaahdaa nusuustii iyo adiladii inaad shaksigan saarto oo ruuxay ka hadlayaan uu hebel yahay waa masale ijtihaadiya waay xataa mas'alada inay gaalnimo tahay nasku ha ku caddaado inay kufrito shirki tahay axaadiistu ha ku caddaato laakiin markay noqoto ruuxii sameeye ma gaaloobay dhankaa ijtihaadiyay ka noqonaysaa waana masalada loo yaqaano tanziilu nusuus cala alashkhaas wa cala alaxaad wa cala alacyaan waa ijtihaadiya dhankaa ijtihaadiya markay tahay marka maxaa loo baahan yahay waxyaalo badan in la fiiriyo oon la degdegin oo waxaa la fiirinayaa ruuxa dembigan galay ee arrintan galay masalada uu galay waa masalo nooceeda mujtamaciisa iyo isaga marka la fiiriyo iyo bii'ada uu ku nool yahay mas'ale ka qarsoomi karta ma tahay mise waa masale aan ka qarsoomi karin oo markii mujtamaca la fiiriyo isaga oo kale xaaladiisana la fiiriyo masaa'il ka qarsoomi kara maaha xagga mas'alada in la fiiriyo waa laga maarmaan masale labaad weeyaane in xujada lagu ogo wixii ka khaldan loo caddeeyo waa mid shardi kale weeyaane haddii uu jahli u geeyo waa in la baro hadduu qasban yahay waa in qasabkii uu meesha ka baxo haddii ta'awul iyo ismoodsiis uu ku dhacay oo uu u qaatay inay mas'aladani iskaba bannaan tahay oo fahamkiibaa la khaldamay ayadana waa in laga zuuliyo shubhada waxaa la marayaa marka shuruudaa faraha badan mawaanicdaasaa la fiirinayaa waa waxyaalaha loo yaqaano cawaarid alahliya la yidhahda cawaarid mawaanicu takfiirna waa la yidhahda waa shuruud iyo mawaanic shuruud loo baahanya in la helo iyo mawaanic loo baahanya inay meesha ka baxdo markaasaa ruuxa la xukumi karaa shaksiga la xukumi karaa ruuxa xukumahaya ee ruuxaasi islaamka ahaa gaalnimadana ku dhacay shaksiyadiisa xukumayana waa inuu ruux yahay mas'aladan ku ijtihaadi karaa waana qodob muhima ah wey qodobka isaga hadduusan ehel u ahayn inuu ku ijtihaado masalada noocan oo kale ah xukumkiisu waa baail saasuu maana xukumkiisu laba gooraba waxba kama jiro wixii ka ratimo oo dhiig la banaysto iyo xoolo la banaysto ayadana waa baatil lianna kullu maa buniya calaa faasid fahuwa faasid waa xukumkaba haddaadan ehel u ahayn qaadashadaadu waa faasid wixii aad ka ratito oo ka dhalatayna waa faasid labadaa mas'alo marka cinda ahlisunna waljamaca waa laba mas'aloo kala baxsan oo la doonayo markii baabkan laga hadlayo in la taqriiriyo meeshaydayna ku faahfaahsantahay lakin hadda bilmunaasaba unbaan hadda u sheegaynaa oo inay kala adag tahay leanna nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sooma dhihin ma lacnadin ruuxa khamrada caba sooma lacnadin akar min xadiis buu ku lacnaday ninkii saxaabiga ahaa ee la keenay isagoo khamro cabay oo la jeedlay waa la karbaashay haddana mar dambe isagoo khamriyo cabsan baa la keenay waa la jeedlay haddana mar dambe isagoo khamre cabsan baa la keenay waa la garaacay nin saxaabada ka mid ah xayay oo lacnaday nebigu wuxuu ku yuri sal la alay slam ha lacnaday ha lacnaday maxaa yeelay ilaah iyo rasuulkiisuu jecel yahay nebiga maxaa ka sugan khamri yacabku waa malcuun soo ma ninkii khamrada cabay laftiisii marka la keenayna ee la lacnadayna wuxuu ihi ha lacnadin hadalka nebigu ma iska hor imaanaya maya markuu leeyahay khamriyo cabku waa malcuun waa ficilka cabidda waana hadal caam ah waana cidda mudan xukunkaas kama laazimayso cid kastoo khamro cabay inuu malcuun yahay soo ma leanna waxaa dhici karta inuu jaahil yahay waxaa dhici karta inay shubha ku dhalatay waxaa dhici karaysa in la qasbay waxaa dhici karta inuu halmaan ku cabay waxaa dhici karaysa muxuu ahaayey intaasoo arrimood baa suuroobi karaysa mar hadday suuroobi karayso kama laazimayso ficilka samayntiisa otomatikiyan ama tilqaa'iyan xugmu kama laazimayo saas way macana yani nebigaa kala qaaday salawaatu rabbi wasalam aleh oo saa u kala qaaday wakadalika sidaas axkaamtuna waa saas keliya ma aha gaalaysiinta ruux baa ku dhacay maalan bidcu ku dhacay isaga laftiisa mubtadic wey miyaan dhihi karnaa maya waxaan dhahaynaa ficilku waa bidco isaga markaan xukumayna waxaan leenahay laysa kullu man waqaca fii bidcatin yakunu mubtadican shirkigii bay la midta waxaa la mida ah, walaysa kullu man waqaca fi lfisqi yakunu faasiqan walaysa kullu man waqaca fi lmacsiyati waqacat almacsiyatu calayhi saas macnaha ruuxii isagoo macsiyo ku dhacay baana macsiyadii raadkeedii iyo dembigeedii fuulayn liasbaab ama limawaanic ama lishuruud wakadalika sidaas way kufriga fisqiga dulmiga bidcada shaksiga lagu xukumayo axkaamta acyaantiiyo ashkhaasta la saarayo shuruud adag bay leedahay waa in shuruudii la helo mawaanicduna meesha ka baxda amaa ficilka iyo qowlka iyo shayga si ahaantiisa ruuxa aan ahayn isaga xukumidiisu way ka fududahay cinda ahlisunna waljamaaca waa markii uu ficilku gaalnimo gaadhsiisan yahay ama dembigu uu shirki gaadhsiisan yahay wax diinta lagaga baxa wey ama hadduusan gaadhsiisanin oo ka sokeeyo ayada sinaba cinda ahlisunna waljamaaca dadka laguma gaalaysiin karayo saasaa marka loo kala qaadaya labada masale saasay kale yihiin hada wabilahi towfiiq wa sali allahuma waslama cala nabiyina mxamedi wala ali sabi slm